alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa ama almuxalla bial fa yu'taa bihi ida kana algaradu alxikaayata can iljinsi nafsi wa ama almuxalla kii lagu qurxiyey bimacnaa kii la geliyey bial al la geliyey miya waa almucarafu bial fa yu'taa bihi waa la keenaa ida kaana algaradu hadduu magacaa asha la geliyey uu yahay ujeeddada looga jeedaa alxikaayata can iljinsi nafsi in laga qisoonayo laga warramayo jinsiga laftiisa laga warramayo oo jinsi guud loo jeedo waa dhacdaa almuxalla bial in la isticmaalo oo macaarifta kale aan la isticmaalin naxwu alinsaanu aadamigu xayawaanun waa noole naatiqun hadla wa tusammaa waxaa lagu magacaabaa al al waxaa lagu magacaabaa wa biqasdi lafdiha jinsiyatan mid jinsiga loo nisbeeyaa lagu magacaabaa oo waxa la waa jinsiya ashaas aw ilxikaayata can machuudin ama waa la keenaa hadduu yahay ujeeddada looga jeedaa ka waran laga warramaayo can machuudin mid la garanaayo laga warramaayo oo min afraad iljinsi yacni jinsiga afraaddiisa ka mid a ah. wa cahduhu garashadiisa la garanayaana imaa bitaqadumi dikrih saddex mid baa lagu gartaa ama sheegista la sheegay inay soo hormartay waa lagu gartaa naxu innaa arsalnaa ilaykum rasuulan shaahidan calaykum kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula allah wuxuu idhi waxaanu idiin soo diray rasuul markhaati idinku ah soo diris la mida soo diristaannu fircawn u dirnay rasuul aanu u dirnay fa casaa fircawnu rasuula fa casaa waa caasiyey oo waa diido waa khilaafay fircawnu fircawn alrasuula rasuulkii ayuu khilaafay oo diiday waa rasuulkii loo diray fa akhadnaahu waa qabannay fircawn akhdan qabasho ayaanu qabannay wabiilan daran ayaannu qabannay ay shadiidan wa imaa bixuduurihi bidaatih ama waxaa lagu gartaa xaadiritaanka uu soo xaadiray oo daata ahaantiisa uu xaadir yahay oo joogo naxwu alyawma maantadan waa maalintaa la joogo akmaltu lakum waxaan idiin dhammaystiray diinakum diintiinnii alyawma waa xaadira markaa waa joogtaa waa cahdi xuduuri wa imaa bimacrifati saamici lahu ama wuxuu noqdaa garashada la garanayaa in lagu garanaayo ka maqlayaa inuu garanaayo oo horeba uu garanaayo uu ogaa mid la soo sheegay hadda ma aha mid xaadiroo joogana ma aha laakiin si kalaa loo garanayaayo waa machuudun dihnan oo waxaa la yidhahdaa cahdi dihni baa la yidhahdaa naxwu id yubaayicuunaka taxta ashajarati wuxuu ilaahay ka raalli noqday saxaabadaas id yubaayicuunaka goortay kula baycada kula gelayeen oo kula mubaayactamayeen oo kula ballamayeen taxta ashajarati geedkii hoostiisa ay kugula baayactamayeen geedkii waa geed machuudun dihnan dadka lala khitaabayaa waa garanayaan laakiin lama soo sheegin markanna xaadir maaha waa cahdi dihni wa tusammaa waxaa lagu magacaabaa al al waxaa lagu magacaabaa mawaadicdaa ku sugan cahdiyatan mid cahdi loo nisbeeyey ayaa lagu magacaabaa waa innagii soo marnay macaariftu inay u qaybsamaan toddoba qaybood inay u qaybsamaan waxaynu soo aragnay addamiir iyo alcalam iyo ismuulishaara iyo ismu mawsuul waxaynu joognaa almuxalla bial oo kii shanaad ah isimka al la geliyaa mar waxaa loo geliyaa macrifanimaa loo geliyaa marna ziyaadaa loo geliyaa kii ziyaado loo geliyey baabkeenna ma aha saas aawadeed mashaayikhdu ma taabanayaan waayo al oo dhan kama warramayaan ziyaadadaasi mid laasima ha noqoto ama mid caaridoo soo dariday ha noqoto ama lilamxil asli ha noqoto in asalkii la ishaarayo la tilmaamayo sida alxaris iyo alcabbaas oo magaci isagoo macrifo ah oo calam ah baa la geliyey waxaa looga jeedaa baa la yidhi lilamxi al asli asalkii laga soo qaataa la ishaaraya xarbun waa magac markaasaa la alxarbu waxaa la ishaarayaa inuu waxa weeye nin markaa dagaal badan inuu yahay alcabbaas in weji ururin badan inuu yaha la tilmaamaya al markii la geliyo alfadlu ashi macrifo ma kordhinayso horu macrifo u ahaa maxay haddaa kordhinaysa waa lilamxil asli bay yidhahdeen asalkii bay ishaaraysa kuwaasoo dhani baabkeenni maaha waxaa hadda looga jeedaa oo lagaga hadlayaa halkan al oo tacriif kordhinayso tacriif loo isticmaalay almuxallaa bial oo asha ku macrifoobay haddaba yada lafteeda waxay u qaybsamaysaa anwaac oo mar waxay noqonaysaa in looga jeedo cahdiyo marna in looga jeedo istiqraaqiyo marna in looga jeedo yacni jinsiya un laga tilmaamayo culammada qaarkoodna jinsiyadiiyo istiqraaqiyada way isku daraan oo marka hore intay jinsiya yidhaahdaan ayay midna waxay ka dhigaan inay xaqiiqada sheegayso shayga midna waxay ka dhigaan istiqraaqiya ayay ka dhigaan istiqraaqiyadana laba usii qaybiyaan qaarkoodna saddex usii gaadhsiiyaanoo saddex nooc u qaybiyaan waayah nooca koowaadee uu sheikhu inoo sheegay waxay tahay isimkaa lagu macrifeeyey in alla geliyey mar ujeeddada looga jeedaa waxay tahay in jinsiga laga xikaayoonayo laga tilmaamayo xaqiiqada iyo jinsiga laga tilmaamayo afraaddii looma dan lahaa oo afraadda jinsigaa soo gudagelaysa in gaar loo sheegaayo lagama tilmaamaayo ee xaqiiqada uu ku dhaco oo macno kulliya ah taasaa laga hadlayaa sida al insaanu insaanku waa xaqiiqada insaan shakhsi mucayana ma aha xaqiiqada insaan hee xayawaanu naatiqun waa noole hadla weliba waxay yidhahaan naatiqun marka tacriifka ay ku jirto waxaa loo jeedaa bay yidhaahdeen quwatu naatiqa ayuu leeyihi waa siday markaa maraan oo waxaa laga tilmaamaya waa mufakir waa fekeraa laakiin taas waxa weye fiihi maa fiihi waxaad mooddaa inay ku dhisan tahay ina alkalaama la fi lfu'aadi wa inamaa jucila alisaanu cala alfu'aadi daliila insaankana wax lagu tilmaamo waxa ugu bidhaan dheer yacnii hadalka u hadlo saas aawadeed buu allah wuxuu yidhi alraxmaanu callama alqur'aana khalaqa alinsaana callamahu albayaan aadamiga abuuritaanka ilaahay abuuray iyo bayaanka inuu baray buu isku lamaaneeyey khalaqa alinsaana callamahu albayaan bayaanku waa hadalkii marka waa xayawaanu naatiq waa noole hadla oo wuxuu doonaayo caddeeya yacni saas wey xayawaanun marka la yidhaahdo waa jinsi yashmalu almucarafa wahayrah wuxuu cammimayaa kii la tacriifinayay iyo kayrkii mid weliba waa soo gudagelayaan naatiqun marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa yacni fasligii bay noqonaysaa oo waxa baxaya lmucaraf wuxuu ku baxay naatiq xayawaan marka la yidhaahdo xoolihii waa xayawaan yacni ashyaada wixii noolaay oo dhan baa soo gelaya xayawaan laakiin naatiqun markii la ashyaadii kale waa baxeen marka ashaa waxaa looga jeedaa oo loo keenay yani xaqiiqada in la caddaynayo waxaa la mid a ah, alrajulu khayru min almar'a ninku waa ka wanaagsan yahay gabadha waxaa loo jeeda xaqiiqatu rajul ama jinsu rajul khayru min almar'a ta laga tilmaamaya waa waa xaqiiqadii xaqiiqada rujuulana waa la yaqaan wa tusammaa aljinsiya asha waxaa lagu magacaabaa jinsiya lagu magacaabaa oo jinsi baa loo nisbeeyey waxaana loo keenay libayaani alxaqiiqa libayaani alxaqiiqa ayaa loo keenay nooc labaad asha waxaa la yidhahdaa cahdiya cahdigu waa ogaalkii iyo garashadii weyi cahdiyadaa waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood cahdi dikri cahdi xuduuri cahdi dihni cahdi dikri waxaa weeye waa mid la soo sheegay oo markii hore loo soo sheegay isagoo nakira a ah la soo sheegay ayaa isagoo al lagu macrifeeyeyna markii labaad baa la sheegaya waxay ashaasi ku tilmaamaysaa kii la soo sheegay inay ku dhacayso tusaalihiisu wuxuu yahay kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula rasuulan taa hore waa munakkar waa magac nakiro ah oo la nakireeyey fa casaa fircawnu rasuula markii labaadee la sheegay waa la macrifeeyoo al baa la geliyey waa caasiyey fircawn oo waa khilaafay oo waa diiday alrasuula rasuulkii ayuu diiday rasuulku waa kee waa kii la soo sheegay saas aawadee culammadu qaacid ahaan waxay yidhaahdaan haddii macrifo la soo labagoorceliyo waa isla caynul awal ama magac haddii la soo sheego markii hore isagoo nakira ah haddana mar labaad macrifo isagoo ah la sheego wuxuu noqonayaa caynul awal laakiin nakira haddii lasoo soo labagoorceliyo waxay noqonaysaa khayr alawal kii hore ma noqonayso ku kalay noqonayso qaacidadaasina waa akhlabiya waa mid haalib loo nisbeeyo akhlabi ah mutarid ma aha mawaadic kooban ayaa qaacidada si khilaafsan la arka sidaas aawoodee culammadu waxay ku ishkaal bixiyeen inay tahay qaacidadu akhlabiya inay tahay misaalka halkan baabaynu ka helaynaa labadan aayadood ee mashaayikhdu inoo qoreen waxaa ku sugan magaca rasuul saddex goor buu ku sugan yahy laba goor isagoo nakira buu ku sugan yahy innaa arsalnaa ilaykum rasuulan shaahidan calaykum yaa lala hadlayaa haadihi alumma ummaddan ummatu muxamed baa lala hadlayaa waxaanu idiin soo diray rasuul rasuulkaasi waa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula isla rasuulka innaga laynoo soo diray miyaa fircawn loo diray maya waayo waa munakkar rasuulka innaga laynoo soo diray iyo rasuulka loo diray fircawn waa kala laba sidaas aawadeed mid waliba nakira ayuu noqday arsalnaa ilaykum rasuulan shaahidan calaykum kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula markii saddexaad waxaa la soo celiyey eraygii rasuul oo mucaraf ah fa casaa fircawnu rasuula mar haddii la macrifeeyey muxuu ku dhacayaa rasuulkii la soo sheegay ee fircawn loo diray ila qariinada fircawnna waa ku sugan tahay rasuulkaa laftiisu ku dhacaya rasuulkii buu caasiyey waa kii la sheegay cahdigaasi muxuu noqonayaa waa cahdi dikri liannahu madkuurun qablan horaa loo sheegay misaalun aakhar fii misbaaxin almisbaaxu fii zujaajah azujaajatu kaannaha kowkabun durriyun yuuqadu min shajaratin mubaaraka misbaax waxaa la sheegay isagoo munakkar ah haddana waxaa la sheegay isagoo mucaraf ah zujaaja waxaa la sheegay iyadoo munakkara ah haddana waxaa la soo celiyay iyadoo mucaraf ah idan maxay noqonaysaa almisbaaxu waa isla misbaaxii la soo sheegay cahdigaasi muxuu noqonayaa cahdi dikri azujaajatu kaannaha kawkabun duriyun azujaajatu asha ku jirtaa maxay noqonaysaa cahdiya walaa jinsiya cahdiya cahdigaasi muxuu noqonayaa dihni walaa dikri dikri waayo hadalkan ka horreeya jumlada ka horraysaa zujaajada lagu sheegay iyadoo munakkar ah idan soo celinta la soo celiyey azzujaajatu kaannaha kawkabun duriyun waxaa laga qaadanayaa inay tahay cayna aluula tan la soo sheegee ka horraysa lafteeda inay tahay zujaajadu wa cahdi dikri nooc labaad waa noqotaa cahdigu oo wuxuu noqdaa cahdi xuduuri alyawma akmaltu lakum diinakum alyawma maalintaasi ma maalin oo dhan dhanba kulla yawmin maalin kasta miyaa loo jeedaa mise maalin mucayanaa baa loo jeedaa maalin mucayanaa baa loo jeedaa maalintaa mucayanada ahi ma mid dikri oo la soo sheegayba mid machuuda ah hadday tahay maxay machuud ku noqotay oo lagu gartay waa cahdi xuduuri maalinta lafteedii baa la joogay mar haddii maalintii la joogo waxay ku dhacaysaa yowmkaasay ku dhacaysaa alyawma maantadan akmaltu lakum diinakum waxaa la mid ah liman ilmulku lyowma muxuu noqonayaa cahdi xuduuri buu noqonayaa waayah wuxuu kaloo cahdigu noqdaa cahdi dihni oo inuu macluum iska yaho la yska garanayo lama soo sheegin oo siyaaqa hadalka ka horreeya laguma soo sheegin mar labaadkana mid xaadiroo jooga ma aha laakiin waa la yska garanaya garashada la yska garanayo daraaddeed oo cidda maqlaysa ay garanayso ayaa loo macrifiyey oo al loo geliyey id yubaayicuunaka taxta shajarati taxta shajaratin lama odhan oo lama nakirayn ee taxta shajarati baa la yidhi geedkii hoostiisa ay kugula baayactamayeen geedkaasi wuxuu noqonayaa mid la garanayay haddaba ma waxaa lagu gartay in la soo sheegay mise waxaa lagu gartay inuu xaadir yahay mise waxaa lagu gartay inay saamiciintu iska garanayeen saddexdaya mayay noqonaysaa saamiciintu inay iska garanayeen may noqonaysa waxaa la mida id humaa fi lghaari fii haarin lama odhan ilaa tansuruhu faqad nasarahu allahu id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya tnayni id humaa fi lghaari goortay ku sugnaayeen buu ilaahay u gargaaro u hiiliyey nebiga sala allahu alayh wasalam iyo abubakar filghaari godkii ay ku sugnaayeen godkaasi wuxuu noqonayaa god machuuda oo la garanayay laakiin maxaa lagu garanayay ma bidikrin mise bixuduurin oo markay aayaddu soo degtay godka ayaa la joogay mise waxa weeye lama joogine oo xaadir ma ahayn godkuye xilli dambaa hadalkan lagu leeyahay waayama yama yacni wakhti dambaa lagu leeyahay markaa godku xaadir ma ahayn siyaaqa ka hodheeyana godka laguma soo sheegin laakiin waa machuudun dihnan waa mid layska garanaayo saamiciintu ay garanayeenoo waa god macruuf ah waa gaaru thawr godkaas weeye ilaa tansuruhu faqad nasarahu allahu id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya itnayni id humaa fi lgaari marka waa cahdi dihni wa tusamaa alcahdiyatan saddexda noocba waxay noqonaysaa qasha ku jirtaa waa cahdiyo laakiin saddexdaa qaybood bay u qaybsantay cahdi dikri cahdi dihni cahdi xuduuri aw ilxikaayata can jamiici afraadi iljins ama waxay noqotaa ujeeddada loo keenay in laga warramayo laga xikaayoonayo dhammaan afraadda jinsigoo dhan xukunkaas inuu wada maanshaynayo oo uu cammimayo in laga tilmaamayo naxuu ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wa camiluu asaalixaat ina alinsaana aadamigoo dhammi kulluhum la fii khusrin khasaaray ku sugan yihiin ila aladiina aamanuu wa camiluu asaalixaat wa tusammaa al waxaa lagu magacaabaa al wa biqasdi lafdiha istiqraaqiyatan mid maanshayn xukunka ay wada maanshaynayso wada cammimayso wada gaadhayso loo nisbeeyaa lagu magacaabaa oo cumuum kulli ah bay sheegaysaa bacdu ahlicilmi saynu ishaarnay ta jinsiyada iyo ta istiqraaqiyada marka hore way isgudageliyaan oo waxay ku magacaabaan inay jinsiya wada tahay dabeedna marka dambey kala saaraan oo waxay u qaybiyaan saddex qaybood oo inay tahay libayaani alxaqiiqa iyo inay tahay istiqraaqiya liistiqraaqi jamiici alafraad iyo inay tahay istiqraaqiya liistiqraaqi khasaa'is alafraad laa jamiici alafraad saddexdaa qaybood bay u kala saaraan marka dambe kutubaha qaarkoodoo naxwaha ah dariiqadaasaad ku arki karto mu'allifiinta kitaabkan allifay may marin noocii jinsiyada nooc gaaray ka dhigeen istiqraaqiyadana nooc kaloo gaaray ka dhigeen calaa kulli xaal waa arrin istilaaxaad ku saabsan arrinku waa sahl noocan istiqraaqiyada la yidhaahdo waxaa loo qaybiyaa laba qaybood bacdulculamaana waxaabay ka cabbiraan saddex qaybood oo mid waxay yidhaahdaan waa istiqraaqiya lijamiici alafraad oo afraadda dhammaanteed bay wada maanshaynaysaa wada gaadhaysaa oo kullul afraad baa soo gudagelaya waxaana lagu garanayaa meesheeda waxaa la gelin karaa kullu ayaa la gelin karaa markaasaa macnuhuna sax noqonaya xaqiiqatan baa kulli loo gelin karaa meesheeda carabi ahaan looma jeedo qur'aankaa la beddelaya laakiin min xaysu almacnaa iyo carabi haddii lagu hadlayo hadalkii ay ku soo aroortay carabiga ah fii hayri tanziil kulli haddii meesheeda la geliyo oo xaqiiqa ahaan looga jeedo inay sidaatoo afraaddu soo gudagelayaan dhammaantood wuxuu noqonayaa macnuhu sax tanziilka laftiisana calaa sabiili tafsiir haddii kulli meesha loo geliyo marka la fasirayo la macninayo macnuhu wuxuu noqonayaa sax haddii la yidhaahdo ina alinsaana lafii khusrin ay macnuhu wuxuu yahay ina kulla alinsaani la fii khusrin kulla insaanin aadami oo dhammi la fii khusrin khasaaruu ku sugan yahy ila aladiina aamanuu wa camiluu asaalixaat markaa macnuu wuxuu noqonayaa saxiix buu noqonaya sidaa marka loo fasiro marka waa istiqraaqiya waa liistiqraaqi jamiici afraadi iljins kulli baa beddeli karta xaqiiqo ahaan marka afraaddii oo dhan oo khasaa'istoodina weheliso ayaa jamiicu lafraad soo guda geliya haddaba kuwa caynkaas ah waxay noqotaa marna qariino lafdiya ku tusisa marna qariino xaaliya ku tusisa qariino lafdiyadoo ku tusisay waxaa ka mida ah inay ilaa ka daba dhacday sida mawdica aayaadkan oo kale ina alinsaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu waxaana yidhahdaan culammadu alistisnaa'u micyaaru lcumuum istisnaagu waa miisaankii cumuumka oo shayga hadduu istisnaa galo cadadna aanu ahayn ilaaba ilaa waa caam wax kale maaha marka inuu yahay insaanku shaksi inuu yahay ma suuragal aha waayo waxaa laga reebay ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat mar haddii ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaati laga saaray alinsaan insaanka khasaaraha ku jira maadaama laga saaray waxay ku tusinaysaa in macnaha looga jeeday tahay ina kulla insaanin la fii khusrin oo meesha al kulli ay beddeli karto cala sabiil xaqiiqa macno ahaan iyo tafsiir ahaan marka loo jeedo taas qariino lafdiga ku tusay waxaa kaloo dhici karta inay istiqraaqiya lijamiici alafraad tahay qariino xaaliya ku tusin kartaa sida caalimu alghaybi waashahaada algayb waxaa la geliyey al ashahaadana waxaa la geliyey al marka qariino lafdi oo hadda la socotaa ma jirto macnaha looga jeedaana waxay tahay caalimu kulli ghaybin wa kulli shahaada waa kii u cilmiga lahaa wax kastoo qarsoon oo khalqiga ka qarsoon ama bacdigood ka qarsoon iyo wax kastoo la arko kii u cilmiga lahaa weeye marka taasna waxay noqonaysaa istiqraaqiya lijamiici alafraad labada qaybood aynu sheegnayba waxay soo gelayaan istiqraaqiya lijamiici alafraad ama qariino xaaliya ha ku tusiso ama qariino lafdiya ha ku tusise qariino lafdigu waa sidaa istisnaaga ka daba dhacay waxaa jira in loo keeno marna liistiqraaqi khasaa'is alafraad khasaa'ista afraaddu leeyihiin inay wada maanshaynayso wada gaadhayso in loo keeno khasaa'ista waxaa loo jeedaa sifaatka afraadda jinsigu ay leeyihiin ayaa laga tilmaamayaa dhammaan inay wada gaadhayso waxaana u qariinaa bay yidhaahdeen culammadu oo lagu garan karaa mawdiceeda waxaa la dhigi karaa kullu ayaa beddeli karta cala sabiili majaaz laa cala sabiili xaqiiqa si majaaz ah ayay kulli u beddeli kartaa laakiin laa cala sabiil xaqiiqa waa sida haddii la yidhaahdo anta rajulu cilman anta rajulu adigu waxaad tahay nin oo dhan cilman xagga cilmiga nin oo dhan baa tahay marka alrajulu waxaa loo jeedaa kullu rajuli ninoo dhan baa tahay dee ninoo dhan inuu wada noqdaa xaqiiqatan ma dhici karto laakiin cala sabiili mubaalaga arrinkaa lagu sheegta waa iddicaa oo la sheeganaayo sifaadkii ragoo dhammi lahaayeen inay isaga ku kulmeen marka malka laga eego inay sifaadkii ku kulansan yihiin oo sidaa la sheeganaayo kaannahu raggii oo dhan uu yahay almasdaru alaslu wa ayu aslii wa minhu ya saaxi ishtiqaaqu lficli beydka uu sheegaayo saaxibulmulxa xariiri noocaasuu ku dhisan yahy wuxuu leeyahay masterku al aslu ay kullu kullul asli waa asaloo dhan kuma dayna wuxuu ku sii akiday oo ku sii adkeeyey wa ayu asli marka ashaasi al aslu uu yidhi waxay noqonaysaa khasaaistii usuushu lahaydoo dhan baa ku kulmay buu leeyihi marka kaannahu asaloo dhan uu masarka yahay sidaan la odhanaayo anta rajulu cilman adigu nin oo dhan baa tahay nin oo dhan saan wax cilman ay min jihati cilmin khasaaistii raggu lahaayeen baa kuu kulmay marka kaannahu ma tiide inaad toho kalaad ka dhigan tahay raggii oo dhan yaa oo haddaad adigu joogto dee ninba ma maqna waa mubaalaqa marka kullibaa meesheeda la dhigi karaa cala sabiil majaaz laa cala sabiil xaqiiqa culammada qaarkood waxay yidhaahdeen iyadoo istiqraaqiye mar looga jeedo afraadda inay wada maanshaynayso ayaa istiqraaqu wuxuu noqon karaa mid curfi ah oo dhammaan afraadda aan ku wada dhacayne idaafi ahoo cid gaara marka loo eego ay maanshaynayso waa sida haddii la yidhaahdo jamaca alamiiru attujaara ninkii madaxweynaha ahaa wuxuu u kulmiyey atujaara tujaartii ay kulla tujaari tujaaroo dhan buu kulmiyey dee tujaarta adduunyadoo dhan inuu kulmiyaa fii jamiici duwal suuragal maaha yaa maxaa loo jeedaa yacni jamiica tujaari mamlakati yaa ama beledi beledkiisa iyo mamlakadiisa tujaartii ku sugnayd oo dhan buu kulmiyey istiqraaqiya waa tahay laakiin culamada qaar waxay ka cabbiraan waa istiqraaqiya curfiya oo waxay noqonaysaa istiqraaqeedu inuu idaafi yahay oo cid gaara loo eegayo sida beled gaara ama wax la mid a waa iska noocanuune laakiin waxay noqonaysaa un idaafi bay noqonaysaa marka aynay suuragal ahayn afraadda ay ku wada dhacdo oo adduunyadoo dhan inay wada maanshaynayso oo wada gaadhaysa aynay suuragal ahayn waa taa ay ka cabireen istiqraaqiya curfiya ay ka cabireen wa khuliqa alinsaanu daciifa waxay noqonaysaa ashi maxay ahayd cahdiya walaa jinsiya walaa istiqraaqiya insaan kasta miyaan la abuurin isagoo daciifa kullu insaan mid isagoo qawiyan la abuuray miyu jiraan marka kullu linsaan waxaa la abuuray daciifan istiqraaqiya ayay markaa noqonaysa laakiin culamada qaarkood istiqraaqiyada dee jinsiyaday gudagelinayaan dabeedna markaa ka dhigayaa nooc gaara inay sii tahay istiqraaqiyadu mu'alifiintu waxay yidhahdeen raximahumullah wa tusammaa alistiqraaqiya waqad yuraadu bial alishaaratu ila ljinsi fii fardin maa marka asha liistiqraaqi khasaa'is alafraad ama sifaati alafraad inay wada maanshaynayso wada gaadhayso wada camimayso loo isticmaalay anta arajulu cilman waxay culammada qaar ku magacaabeen laamulkamaal bay ku magacaabeen waa laamkii kamaalka loo isticmaalay laamka markay leeyihiinna waxay u jeedaan ashay u jeedaan oo mucarrifku ma laamka keliya ma hamsada ma laamkiiyo alifkoo isla jiraa ma laamkiiyo hamsadoo isla jiraa dee aqwaal baa ku jiri al xarfu tacriifin aw ilaamu faqad fa namadun carrafta qul fiihi namad marka hadday yidhaahdaan laamku waa caynkaa ah, ha gara waayine wuxuu ku dhisan yahay qowlka ku saabsan laamka keliya mucarifa hamzadana maadaama laamkani reebanaa ijtulibad litawasuli ila nudqi bilxarfi saakin waxaa loo soo jiitay si loogu gaadho ku dhawaaqa xarafka reebban lagu dhawaaqayo marka waxay yidhahdeen laamkani waa laamulkamaal bay yidhahdeen waxaa noocaa ka miday yidhahdeen kullu saydi fii jawfi alfara waa khasaa'is alafraad bay kulminaysaa baa looga jeedaa mahmaada carbeeda tidhaahda kullu saydi fii jawfi alfara waxay dhahdeen saddex nin baa ugaadh doontay markaasaa midba wax soo ugaadhsaday saddexdii baa dabeedna isu faanay labadii kale markay faaneen ou yidhi waxaan anigu soo dilo ugaadha noocan baan markaa wataa ayaa kii gumburiga ama ah, dameer farowga soo dishay waxa uu yidhi kullu saydi fii jawfi sheeg sheegaysaan waa maxay dhammaan ugaadhoo dhami yaa farowga calooshiisay ku sugan tahay bimacnaa farow baa isku wada fuuqsadoo kaannahu farowga ay ku guda jiraan wax kastoo ugaadh laga helo farowgii waa laga helayaabaa looga jeedaa khasaa'isa afraadi sayd kulluha waa fi lfara muraadkiis waa saas waqad yuraadu bial waa dhacdaa in looga jeedo al isticmaalka la isticmaalayo alishaaratu in la tilmaamayo ila aljinsi jinsiga la tilmaamayo fii fardi maa yacni fardi ka mida in lagu tilmaamayo waa dhacdaa naxu walaqad amuru cala ala'iimi yasubunii famadaytu summata qultu laa yacniinii waxaa ka mida gabaygii uu tiriyey ninkii la odhan jiray cumayratu bnu jaabir alxanafi cumayratu bnu jaabir waxauu yidhi walaqad amuru ilaahay baan ku dhaartaye laqad amuru xaqiiqee waxaan soo maraa yacni waa soo maray buu u jeedaa oo mustaqbal hadda ugama jeedo ee waa mudaarico maadi uga jeedo cala alla'iimi kii xumaa baan soo maraa buuhi baan soo maray yasubbunii xaalu icaayayaan soo maray fa madaytu waa socday summata qultu intaa dabadeed waxaan idhi laa yacniinii aniga iima jeedo yani u niyood in cid kale u jeedo hadda waa og yahay isagu u jeedaa laakiin hadalkiisii uma aaba yeeliyo oo waxba ka soo qaadi maayo marka calala'iimi calaa la'iimin ma odhan ee calala'iimi buu yidhi calala'iimina ugama jeedo mid machuuda ugama jeedo mucayan ah oo gaara uma jeedo shakhsi mucayana ugama jeedo waayo ninkanu inuu is-ammaanayu uga jeedaayoo dulqaad isku ammaanayo oo dadka wax magaratadee iska caytamaa nimaan danaynoo dan ka gelin ee hadalkooda ka soo qaada sidii dameer oo kale oo aan danaynin yacni noocaasoo kale ayuu markaa tilmaamaya marka dhacdo mar dhacday oo shakhsi oo gaara ka dhacday ugama jeedo ee wuxuu uga jeedaa mid kastoo la'iimaan soo maro ayuu ku dhacayaa haa yacnii la'iimkii uu soo ee sifadaa leba ee cay uu caayayaa ka dhacayaba yacni waa uga jeedaa marka wuxuu tilmaamayaa fardi jinsi ku jira fardigaasi mid machuud oo gaara oo mucayana ma aha jinsigaasuu ku dhex qarsoon yahay ku kastoo la iimuu noqon karaa marba mid buu noqon karaa waa fardi ku qarsoon marka waxaa loo jeedaa jinsi baa la tilmaamayaa fardi ku jira fii fardi maa fardigaasi waxa weeye ku doonu noqon karaa waxaa la mid a eh, xagga qur'aanka haddaynu ka tusaalayno nebi yacquub markuu yidhi innii layaxsununii an tadhabuu bihi wa akhaafu an ya'kulahu di'bu waxaan ka baqayaa buu idhi inankan inuu yeygu cunaan ka baqayaa addi'bu buu yidhi ma wuxuu u jeedaa kullu di'bi yey oo dhami oo fii jamiici dunyaa ku sugan dhammaantii inuu wada cuno isugu wada yimaado miyuu uga jeedaa oo istiqraaqiya lagu xambaaro maya haddaama wuxuu u jeedaa mid mucayanoo calam u ah oo gaaro machuuda oo tilmaamano yaygii aynu garanayna caynkaas ahaa cayntiisu inuu cunaan uga jeedaa miyaa maya taana uma jeedo wuxuu u jeedaanuu mid uun yay ah oo yayda ka mid ah kuu doonaba ha noqdo ha yaraado yacni markaa ha weynaado yacni markaa mid midabale ha noqdo midaan lahayn ha noqdo yacni noocuu doona ha noqdo marka waa fardi jinsigaa ku dhex jira kuu doonu noqon karaa xagga macnuhu nakiro ka yihi wa akhaafu an ya'kulahu di'bu ee mid mucayanoo machuuda oo gaaroo uu leeyahay yaygaa mucayankaa ah keliyaan uga baqayaa kuwa kale uga baqi maayo muraadku maaha dhammaantood inay wada cunaan oo isugu wada yimaadaan fii jamiici dunyaa yayda ku suganna muraadku maaha ee wuxuu uga jeedaa alishaaratu ila aljinsi fii fardin maa ayaa looga jeedaa mu'allifiintu waxay yidhahdeen raximahum ullah waidaa waqaca almuxallaa bial khabaran afaada alqasra waidaa waqaca markuu dhaco almuxallaa bial ki al lagu qurxiyo al la geliyey khabaran xaaluu khabar yahay dhaco afaada alqasra koobis buu faa'iideeyaa naxwu wa huwa alghafuuru wa huwa ilaahay alghafuuru waa kii dembidhaafka badnaa kaannahu koobisi ku jirtoo laga tilmaamayo isaguunbaaba dembidhaaf badan oo ghafuur ah cid kaloo ghafuur ahi ma jirto alwaduudu waa kii jacaylka badnaa oo alwaaddu liawliyaa'ih waalmawduudu liawliyaa'ih facuul mar waxaa loo fasiraa bimacnaa faacil marna waxaa loo fasiraa bimacnaa mafcuul marka waduud labada mid walba waa loo fasiraa sayajcalu lahum araxmaanu wudda marka qasri buu faa'iidaynayaayo waxaa laga tilmaamayaa isaguunbaa ghafuur ah isaguunbaa waduuda ah. waayo lama odhan wa huwa khafuurun waduud haddaan la gelin lahayn wuxuu faa'iidayn lahaa waa dembidhaaf badan yahay waana jacayl badan yahay laakiin ashan la geliyey maxay soo kordhisay xasrin bay faa'iidaynaysa lagu koobayo la tilmaamayo ka dembidhaafka badane jacaylka badani allahoo qura inuu yahay xasrigu baab buu u yeelayaa ay mashaayikhdu kaga hadlayaan halkaasaynu ku arki doonnaa insha allahu tacaala anwaacda qasriga ugu mashhuursan inkastaan u malaynayo noocan oo kale inuu ka tegaayo anwaacda qaarkood aan aad mashhuur u ahayn oo aanu halkaas kaga warramayn baa jirta halkaana waxaynu ku marnay isimkii al la geliyey ee asha lagu macrifaynayay halkaa aan yaro baraarujiyo ku noqdee walaqad amuru cala llaiimi yasubunii yosubunii laba weji baa ku bannaan in sifa laga dhigo la yidhahdo waa nacti iyo in xaal laga dhigo oo labada weji say ugu bannaanaata macrifo jumladda dabadeed timaaddaa sawtii xaalka ahaydee qaacidadu sidaa ahayd ha ya waa garta ha haddii xagga macnaha laga eegana sifay noqonaysa siday xagga macnaha marka laga eego sifa u noqonaysaa mid mucayana maaha xagga macnuhu nakire ka yihi alla'iim xagga lafdiga macrifuu ka yahay marka biictibaari lafdi marka la eego jumlada daba dhacday ee taabica u ahi waxay noqonaysaa xaal ayay noqonaysaa oo macrifay daba dhacday marka laga eego macnaha la milicsado oo macnaheeda la eegana jumlada daba dhacday waxay noqonaysaa sifay noqonaysaa waayo macnaha nakiray ka tahoo la'iim mucayana looma jeedo waa la'iim dadka ku sii dhex daysan aan mid gaara ahayn marka waa nakiratun min xaysu almacnaa macrifatun min xaysu allafdu labadii ictibaar baa marba mid la milicsanayaa markaa yasubunii labada wejiba ku bannaan qur'aanka ayaa keenaya mawdic sidaas oo kale ah oo culammadu ay yidhaahdeen isimkaa asha la geliyey ashaa waxaa looga jeedaa jinsi ahaan unbaa laga tilmaamayaa ama fardi jinsiga ka mid unbaa laga tilmaamayaa jumlada daba dhacday culammada qaarkoodna ay icraabeen jumlada daba dhacday xaal qaarna ay icraabeen sifo yaa keeniya ha ka masali ilximaari yaxmilu asfaara sax baaraka allah fiik ximaarkama waxaa loo jeedaa mid mucayana miyaa loo jeedaa oo magaciisa markaa kada wa kada la yidhahdo ama yacfuur ama markaa mid kaloo la mid a ma mid mucayana loo jeedaa mise ximaarun ximaarada ka mida loo jeedaa ka masali ximaari waxaa loo jeedaa ximaarun ximaarada ka mid a idan yaxmilu waxa ku bannaan in laga dhigo nacti ictibaar in laga eego ximaarkaasi inuu xagga macnaha nakira ka yahay waxaa kaloo ku bannaan yaxmilu asfaara in laga dhigo xaal biictibaar in laga eego almacrifa in la geliyo biictibaari lafdi baaraka allah fiik wa ama almudaafu limacrifatin fayu'taa bihi ida tacayana طariiqan liixdaari macnaahu ayda mudaafka miya loo idaafeeyey limacrifatin macrifo loo idaafeeyey fayu'taa bihi waa la keenaa mudaafka macrifo loo idaafeeyey idaa tacayana markuu caynoobo dariiqan wadda ahaan xag wadda ahaan ugu caynoobo oo laazim isagu noqdo in la sheego liixdaari macnaahu macnihiisa xaadirinta lagu soo xaadirinaayo fii dihni saamic aydan noqoshaynu ku noqonnaya bimacnaa cidda wax loo sheegayaa inay garato oo macnaha ay fahanto marka looga jeedo waa loo sheegaa waana macnaha asalka u ah almudaafu limacrifa dariiq kale oo lagu garan karo caynta shaygaas haddaynay jirin waxaa mutacayin u noqonayo laazim u noqonaya almudaafu limacrifa in laga yeelo dariiqa lagu cabirayo oo lagu garansiinayo lagu fahansiinayo cidda loo sheegay ka kitaabi siibawayhi tusaalaheedu waxay ahaatay sida kitaabka siibaweyhi oo kale weeye wa safiinati nuuxin waa sidii doonidii nuux oo kale erayga safiina waxay ahayd markii hore nakiro nakiro markay ahayd nuux oo macrifo ah baa loo idaafeeyey safiinatun marka la yidhaahdo doonyuhu ma kala lahayn waa waaxidun shaa'icun fii jinsi waa nakiro jinsiga safiino oo dhan ayuu midhkaasi ku sii daysnaa mid walba waa aqbali karayey dooni kasta inuu noqdo oo ay ku dhacdo waa aqbali karayey nuux oo macrifo ah markii loo idaafeeyey waxaa tacayuntay doonni makhsuus ah oo tii nebi nuux in loo jeedo baa caynowday oo laasim noqotay mid kale kuma dhici karto markaa kitaab erayga ahi waa nakiro isagoo nakiro ah kutubtu dee may kale lahaynoo mar haddaanu wax lagu macrifeeyo aanu markaa qaadan ee kitaabun uu ahaa mid kastoo wax lagu qoro qaabil buu ahaa mid gaara gaarnimo uguma dhacayn laakiin markii la idaafeeyayo kitaabu sibawayhi la yidhi sibawayhi waa macrifa waa la garanayaa waa calam waa macruuf kitaabka loo idaafeeyeyna isagaa lagu garanaya oo almudaafu ilaa macrifa macrifa macrifo wixii loo idaafeeyaa waxay noqonayaan macrifay noqonayaan hadday idaafadu tahay idaafa macnawiya amaa idaa lam yatacayan haddaanu caynoobin miya lidalika ta aanu u caynoobin oo dariiq kale oo lagu garan karo oo lagu cayimi kara ay jirto oo in la idaafeeyo aan ahayn in dariiqyadii kale laga leexdo la idaafeeyo oo idaafaynta macrifo loo idaafaynayo loo weecdaa dariiqyadii kalee suuragalka ahaydna laga weecdaa qarad daraaddeed baa looga weecda fa yakuunu liaghraadin ukhraa wuxuu u ahaanayaa u xasilayaa ujeeddooyin kale daraaddeed waxaynu ku jirray almacaarif baynu ku jirray waxaynu joognaa almudaafu limacrifa idaafada culammadu waxay u qaybiyaan idaafa lafdiya iyo idaafa macnawiya ama idaafa maxda iyo idaafa hayru maxda idaafada baabka laga warramayaa waa idaafada la yidhaha idaafa macnawiya la yidhahdo idaafada macnawiga ahi haddii macrifo loo idaafeeyo waxay faa'iidaynaysaa tacriif haddii nakiro loo idaafeeyana waxay faa'iidaynaysaa takhsiis hadda nakiro in loo idaafeeya baabkeenna maaha waa idaafo macnawiye ah macrifana loo idaafeeyey idaafa macnawiya markaynu leenahay waxaa laga ixtiraasayaa idaafa lafdiya waxa la yidhaahdo idaafada lafdiyadii waa maxay waxyaalaha la yidhaahdo camala ficlihi bay camal falaan sida asmaa'ulfaaciliin iyo asmaa'u almafcuuliin iyo ashyaada la midka ah haddii la idaafeeyo macmuulkeedii baa loo idaafeeyey ama faacilkeedii ama mafcuulkeedii ayaa loo idaafeeyey ama naa'ib faacilkeedii hadduu ism mafcuul ahaa idaafada noocaasa waxay culammadu yidhahdaan idaafa lafdiya tacriif maba faa'iidayso haddaad tidhaahdo daaribu camrin camarkii garaacay daaribu waxay la macno tahay darabay la macno tahay waa garaacay idaafadaa waxaa la odhanaya waa idaafa lafdiya isim caamil ah oo loo idaafeeyey macmuulkiisii mafcuulka ahaa loo idaafeeyey daaribu camrin tacriifna ma faa'iidayso takhsiisna ma faa'iidayso waa takhfiifu lafdin bay keensataa lafdigaa la fudaydiyaayo daaribun camran halkii laga odhan lahaa ayuunbaa takhfiifu lafdi lagu sameeyo tanwiintii laga tuuro oo laysu idaafeeyey si markaa lafdiga loo fudaydiyo marka ashyaada noocaasee la yidhaahdo idaafa lafdiya la yidhaahdaa hadda baabkeenna ma aha waxaa looga jeedaa idaafa macnawiya oo macrifo loo idaafeeyey marka waxay keensanaysaa macrifannimo waa taa macaarifta ka midka haddaba waxaa loo keenaa mudaafka caynkaasee idaafa macnawiya la idaafeeyo macrifana loo idaafeeyey macrifuu noqdaye waxaa loo keenaa si ruuxa loo fahansiiyo loo sheegaayo macnaha looga jeedo macnahani wax waa ku dhacayaa oo waxbuu sheegaya waxaa khaarijka ka jira ee uu sheegaayo ayaa la doonayaa ruuxa saamici inuu fahmo oo niyaddiisa waxaasi xaadir ku noqdaan oo erayadan lagu garansiiyaa la rabaa dihnigiisa inay ku soo xaadiraan alfaaddan baa keensanaysa oo lagu garansiinaya lagu fahansiinaya markaad tidhaahdo safiinatu nuux waxaa la garanayaa doonnidii nuux in laga warramayo la sheegaayo safiinatu nuuxin istawat cala aljuudi buurta juudi la yidhahdo korkeeday ku sugnaatay ka laga warramaya waa maxay waa safiinatu nuux safiinatu nuuxna waa macrifo waayo macrifa loo idaafiyey idaafadana idaafa macnawiyay ahayd marka dariiq kale oo ruuxa markaa maqlaya ee saamicee lala khitaabayo macnaha niyadiisa loogu soo xaadiriyo oo lagu garansiiyo oo lagu fahansiiyaa haddaynay jirin in la idaafeeyo mooyaane idaafada u tacayunaysa markaa waxaa loo keenay liixdaari macnaahu fii dihni saamic laa lilghayr macno kale looma keenin markaa waayo dariiqaa keliya u tacayunay in ruuxan lagu fahansiiyo haddii dariiq kale ay suuragal tahay macnaha in lagu garansiin karayey oo dariiqii kale inta laga weecday dariiqan loo weecday idaafada loo weecday labada dariiq mid walba waa u sinaayeene maxaa keensada in kan la doorto kanna laga tago waayo tarjiixu axad almutasaawiyeyn biduuni murajix ma suuragal ahaa laba shay oo labaduba siman haddii mid la doorto kii kale laga tago macno kaa loo doortay waa inuu jiraa waa la yska doortay cabas bay noqonaysaa macnihii balaaqada ma waafaqayo waa in xikmadii ku jirtaa leexashada dariiqa kale laga weecday mar hadday labaduba u sinnaayeen oo kan loo weecday haddii ka kale loo weecdayna waa in xikmadii ku jirtaa ka kale waxa loogu weecday sida kan laysu weydiinaayo qaradkiiyo ujeeddada loogu weecdaa dariiqa kale haddii loo weecdana la isweydiinayaa marka waa in sabab la sheegaa la odhanaayo sababtaasaa keensaday in kan loo weecdo oo kaa laga tago haddii ka kale loo weecdona waa in sabab la sheegaa saas aawadeed mid walba waxaynu ku soo marraa markuu mutacayin u yahay dariiqaa in lagu cabiro macnaha asalkee looga jeeda ayaa lagu xambaaraya markaanu mutacayinu ahayna dariiq kale jiro akhraad baa ku jiraysaa akhraadda waxaa ka mida minha wa minha wa minha wa minha tanna waa saas marka dariiqani haddaanu mutacayin u ahayn oo si kale lagu cabiri kari lahaa macnahaana niyada ruuxa lagu soo xaadirin lahaay oo lagu garansiin kari lahaay oo lagu fahansiin kari lahaa oo dariiqii kale laga weecdo dariiqan loo weecday xikmad ku jirtaa jirta taasaa keensatay in loo weecdo dariiqa kale laga weecdo marka waa in xikmaddii la baarbaadaa kharadka talow ku jiraa waa maxay fa yakuunu liaghraadin ukhraa wuxuu u sugnaanayaa ujeeddooyin kale bimacnaa tanna waa keensanayaa tan kalena waa u raacaysaa inay tan kale raacdana waxa keensaday doorashada axadulmutasaawiyeyni mid ka mida la doortay kii kalena laga tegay murajix waa inuu jiraa murajix wuxuu noqonayaa qaradka sidaa loo yidhi kow ka tacaduri tacdaadi aw tacasuri aqraadda waxaa ka mida qaradka koowaad in la tiriyaa inaynay suurtoobayn tacadur waa inaan shaygu suuragal ahayn oo wuxuu noqonayaa mustaxiil walow caadatan aw tacasuri ama inay adkaanayso in la tiriyaa waaba mumkinoo waa suuragal eh laakiin waa shay casiir oo aad u adag walow mumkinba ha ahaatee naxwu waa sida marka hadalka aad tidhaahdo ama la yidhaahdo ajmaca ahlulxaqi waxay isku waafaqeen ahlulxaqi xaqa kuwii u ehelka ahaa calaa kada sidaasay isku waafaqeen ajmaca ahlu sunnati calaa kada waxay isku waafaqeen ahlu sunnuhu sidaasay isku waafaqeen wa ahlulbaladi kiraamun iyo in la yidhaahdo weeye wa ahlulbaladi beledka dadka u ehelka ahee joogaa kiraamun waa dad sharaf leh labada tusaale midna wuxuu u tusaalaynayaa tacaduru tacdaad tacdaad waa bifatxi taa tirinta la tirinayo oo la sheeg sheegayo ayaa waxay tahay mustaxiil taa wuxuu u tusaaleeyey ta hore ajmaca ahlulxaqi calaa kada waayo ahlulxaq in la wada tiriyo oo dhammaantood la wada sheego fardan fardan fii jamiici akhtaari dunya oo mid walba la sheego arrinkaasi suuragal maa marka waxay noqonaysaa mutacadir midaan dhici karin maxaa lagaga waxaa laga kaaftoomay ismi mudaafi limacrifa in la keenay oo ahlulxaqi la yidhi ama ahlusunnati la yidhi qaradkaasi waa mid ama tacasur baa keensaday oo in la tiriyaa waaba mumkinoo waa suuragal eh laakiin waa mutacasir oo way adag tahay oo waa arrin casiir ah laakiin mustaxiil ma aha in la tiriyaa sida in la yidhaahdo ahlulbaladi kiraam dadka beledka u ehelka ahi ee joogaa ee degani kiraamun waa dad sharaf leh ama ahlulmadiinati kiraam in la wada sheegaa bicusrin waa dhici kartaa laakiin waa adag tahay oo cidda magaalada joogtaba markaa fardan fardan loo magacaabo waa arrin casiir ah laakiin mutacadir ma aha waa se adag tahay waayahay laba waalkhuruuji min tabiicati taqdiimi albacdi cala albacdi waxaa bixista laga baxaayo min tabiicati taqdiimi lbacdi qaar in la hormariyo tabiicadeeda iyo dhibteeda in laga baxo in la rabo cala albacdi bar kale laga hormariyo waxaa loo jeedaa biduuni murajix isagoo murajix keensanaya in la hormariyaa aanu jirin naxu xadara waxaa yimi oo soo xaadiray umaraauljundi ciidanka umaradiisii iyo madaxdiisii ayaa timi umaradii hadday kala martabo sarreeyaan dee taqdiim waa la samayn karaa kii martabadda sarreeyey in la hormariyo ee amiirkay ugu sarreeyey laakiin madaxdii derajadoodu sinnayd waxaa dhici karta in la yska ilaaliyo in qaar markaa la hormariyo marka la sheegayo waxaa dhici karta kala dib mariyaa inuu ka cadhoodo u yidhahdo adiga muxuu kuu dib mariyey oo hebel u horraysiiyey ila derajada waa sinnaydeen marka waxa weeye tabiicada ay leedahay iyo dhibta ka iman karta iyo karaahiyada ay qaar kahan karaan taqdiimka in qaar la hormariyo qaarna la dib mariyo intaa laga cararayo ayaa dhici karta dabeedna si taa looga baxo ayaa waxaa lala imanayaa almudaafu ilaa macrifa umaraa'u ljundi dee dhammaantood waa soo gudagaleen lamana kala horsheegin waxaa la mid a ah, xadara culamaa'u lbeled cid baa waxay tidhi waxaa soo xaadiray goobta culammadii beledka ayaa soo xaadiray taqdiimka qaarkood la hormariyo la yidhaahdo sheikh hebel iyo sheikh hebel iyo sheikh hebel yacni markaa oo qaar la horraysiiyo waxaa dhici karta in lays yidhaahdo qaar baa karaahaysan doonaa marka si waxa weeye taa looga baxsado waxaa lagu kaaftoomi karaa in la yidhaahdo culamaaulbaled markaa si siman bay markaa usoo wada galeen waayah waxaana loo jeedaa biduuni murajix laakiin murajix keensanaya in qaar la qadima hadduu meesha yaallo xaaladda noocaasa dhibi kuma sugnaa waxay noqonaysaa kii murajix keensaday in la hormariyo laakiin kuwii sinnaaye murajix in la hormariyo keensanaya aanu jirin waxaa qaradku keensanayaa in la yidhaahdo si isku mida loo sheego magac yaga sheegaayo la idaafeeyey in la keeno saddex waxaa kaloo ka mida macaanida ama qaradada loo keeni karo magaca loo idaafeeyey macrifo watacdiimi weynayn la weynaynaayo lilmudaafi mudaafka kan la idaafeeyey la weynaynayo waa dhacdaa in loo sheego oo loo keeno magaca mudaafka ah waxaa looga jeedaa mudaafka in la weynaynayo la xushmaynaayo naxu kitaabu sultaani xadar ama kitaabu sultaani ata boqorka markaa kitaabkiisii ama warqaddiisii ayaa timi ama soo xadirtay yacni markaa timi oo soo gaadhay kitaabu sultaani wasalana boqorka warqaddiisii baa soo gaadhay mudaafkaa la weynaynayaayo assultaan maadaama loo idaafeeyey waxay noqonaysaa dee inuu kitaabkiisu sharaf yeelanayo oo lama mid aha waraaqaha cid kale soo dirta kalaamul amiiri amiirulkalaami waatay qaar odhan jireen kalaamul amiiri amiirka hadalkiisu amiirulkalaami waa hadalka markaa amiirkoodii kalaamul amiir kalaamki waa kalaamoon laakiin amiir in loo idaafeeyo wuxuu yeeshay sharaf dee kalaamkii raciyadda waa ka mudan yahay marka xushmad gaaruu yeeshay kalaamu alamiiri amiiru lkalaam marka hadalkiisuna wuxuu noqonayaa inuu hadallada u amiir yahay siduu isagu dadka ugu amiir yahay baa hadalkiisuna hadallada amiir ugu noqonaya waa tacdiimu lmudaaf aw ilmudaafi ilayhi waxaa kaloo loo sheegaa mudaaf ilayhiga in la weynaynayo naxwu haada khaadimi kani waa khaadimkaygii waa khaadimkaygii waa khaadimkaygii wuxuu leeyahay tacdiimu isweynaynayo dee nin khaadim malehoo loo shaqeeyo inuu yahay oo dee sha'ni leh ayuu tilmaamaya haadaa khaadimi markuu sidaa yidhaahdo waxaa la garanayaa dee inuu isweynaynayo ila waaba loo khidmaynayaayoo waa kaa loo shaqaynaya khaadim leh waa tacdiimun lilmudaafi ilayhi mudaaf ilayhuna waa maxay waa yaa waa kan hadlaya aw ghayrihima ama waxay noqotaa in la weynaynayo mudaafka iyo mudaaf ilayhiga wax aan ahayn oo kale in la weynaynayo cid kalea la weynanaya aan labada midnaba ahayn naxu akhulwasiiri cindii wasiirka walaalkii aniga agtaydu ku sugan ama ibnulmeliki boqorka inankiisii cindii anigu ila joogaa dee nin waxa weeye boqorka inankiisa iyo wasiirka walaalkii iyo ay soo booqanayaan wuxuu tilmaamayaa dee inuu sha'ni leeyihi isagu mudaafkii ma aha mudaaf ilayhigiina ma aha haddana waxa weeye wuxuu noqonayaa inuu markaa eh, lagu weynaynayo hadalkaa eh, mashaayikhdu waxay inoo tilmaamayaan ujeeddooyinka loo keeno mudaafka macrifo loo idaafeeyey waxaa ka mid ah mar in mudaafka la weynaynaayo marna mudaaf ilayhiga la weynaynaayo marna shay kale oo ku tacalluqa oo aan labada midnaba ahayn in la weynanayo iyadoo mudaafka la weynanaya waxaa ka mid ah haada masjidu rasuul kani waa masjid rasuul adigoo masjidka ag jooga ayaad waxaad tidhi haada masjidu rasuuli sala allahu alayh wasalam masjidkan waxaa lagu sii weynanayaa si gaara oo masaajidii kale lagaga fadilayaa inuu masjidurasuuli yahay marka waa masjidun mudaafun lirasuuli sala allahu alayh wasalam marka waa tacdiimu lmudaaf haada ibnu lcallaama sheekhi cilmiga badnaa inankiisii weeye ama haadaa khaliilulcallaama sheekhii cilmiga badnaa saaxiibkii weeye marka mudaafkii baa la weynaynayaayo inuu saaxiibkii callaamada yahay ama inankiisii yahay baa lagu tacdiiminaya lagu weyninaya xagga qur'aanka haddaynu ka tusaalayno waxaa ka mid a ah. inna cibaadii laysa laka calayhim sultaan inna cibaadii waa min baabi tacdiimi almudaaf mudaafka la weyninayo oo cibaadu waxay u idaafaysan tahay ilaahay hata laga sheego qaadiciyaad inuu yidhi wa mima zaadanii sharafan watiihan marna waxay u soo naqliyaan wa mima zaadanii cujban watiihan wa kitub biakhmasi ata'u thuraya dukhuulii taxta qawlika yaa cibaadii wa an sayarta axmada lii nabiya yacni waxyaalaha ii kordhiyey waxaa ka mida sharaf yacni sharaf aan la wareero waxyaalaha ii kordhiyey waxaa ka mid ah aanan ku dhowaaday farax daraaddeed inaan duulaba oo xiddigaha laxaha la yidhaahdo korkooda aan tallaabsado farxad daraaddeed dukhuulii taxta qawlika yaa cibaadii gelitaankayga aan soo gelaayo ilaahayow hadalkaaga aad tidhi yaa cibaadii inaan ku jiro kuwaa aad isu idaafaysay ati addoommadaydii ow inaan ka mid ahay ayaa farxad aan la wareero inaan duulo ku sigtay yacni keensanaysa buui wa an sayarta axmada lii nabiya iyo in nebi muxamed sala allahu alayh wasalam axmed waxaa loo jeedaa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed wa min asmaai rasuul sala allahu alayh wasalam wa an sayarta axmada lii nabiya calayhi asalaatu wasalam qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ayuu u jeedaa yaa cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim marka yaa cibaadiya aladiina asrafuu cala anfusihim iyo ina cibaadii laysa laka calayhim sultaan kullu dalika waa litacdiimi lmudaaf aati nin shaaciri yidhi yaa qawmi qalbii cinda azahraa'i yacrifhu alsaamicu waalraa'i laa tadcunii ila biya cabdaha fainahu ashrafu asmaa'i gabadh bu aad u jeclaaday zahraa la yidhaahdo markaasuu wuxuu uhi dadow qalbigaygu zahro agteedu joogaa oo ku sugan yahay qalbigiiba waa ka dafta dee waa khatar eh ilaahay ka bari inaan qalbiga lagaa dafin qalbigiiba waa ka dafta oo qalbigii lama joogo isaga yadu ku maqan yihi dadkuna waa wada garanayaa buuli wuxuu ku leeyahay nacuudu billahi min alkhidlaan laa tadcunii ilaa biya cabdaha war wax kale ha igu yeedhina addoonkeediyo uunu igu yeedha heblaaya addoonkeediyo fa innahu ashrafu asmaa'ii kulaha magacyadayga ka ugu sharafta badani waa kaas buu in la yidhaahdo waxa weeye waa cabdu fulaana heblaayu addoon u yahay cubuudiyadu waxay yidhahdeen culammadu waa cubuudiyatu alqalbi faalxuriyatu waalcubudiyatu xuriyatu alqalbi wa cubuudiyatu alqalbi markale qofkaasu waa xor waa hadduu qalbigiisu xor yahay haddii la waa addoonna waa hadduu qalbigiisu xor yahay baa qalbigiisii addoon noqon karaa u noqon karaa bal hadda wuxuu ku raalli noqday in la yidhaahdo cabdu fulaana oo taa loogu yeedho mabsuud ku yahay raalli marka wuxuu arkayaa idaafada loo idaafeeyo heblaayo walow haba looga dhigo addoon eh inuu addoon u yahay inay tahay ashrafu alasmaa tacdiim lmudaaf ayay markaa noqonaysaa tusaale u noqonaysa waxay kaloo noqotaa mudaaf ilayhiga in la tacdiiminaayo sida hada khaadimi mudaafu ilayhigii ayaa markaa la tacdiiminaya ama alamiiru tilmiidii war amiirkaa sheegaysaan waa ardaygaygii anaa wax u dhigi jiray haa ma amiirku weynaynaya mise isagaa isweynaynaya isagaa isweynaynaya ninkii markaa shacniga cadiimkaa lahaaye weynaa ayuu wuxuu yidhi waa tilmiidii ardaygaygii weeyi wa tacdiimun lilmudaafi ilayhi wuxuu kaloo noqdaa midaan mudaafka iyo mudaaf ilayhiga toonna ahay in la weynaynayo sida akhulwasiiri cindii ama ibnulmaliki cindii mudaafka iyo mudaaf ilayga waxaan ahayn marka la weynaynayo tusaalaheedu waxay kaloo noqonaysaa rasuululmaliki zara fulanan ergeygii boqorku soo diray wuxuu soo booqday hebel wuxuu noqonayaa noocaasoo kalu noqonaya ama ibnulmaliki zaara fulaanan wataxqir lilmudaaf ka afraad waxaa ka mida ah wataxqir lilmudaaf mudaafka in la xaqirayo oo idaafada wuxuu ka kasbanayaa xaqaaro inuu liito qadarkiisa sare looma qaadin hoos baa loo dhigaya naxwu haada bnu lisi in la yidhaha kani waa tuugga inankiisii tuuggii baa dhalay waa tuug macruuf ah marka dee markii loo idaafeeyo la waa inankii tuugku dhalay hoos baa loo dhigay waxay noqonaysaa waxaweye taxqiir mudaafka la xaqirayo baa liska loogu idaafeeyey lisku waa macruuf ama rafiiqu lisi xadar tuugga saaxiibkiis baa yimi ninkii tuugga la socon jiray ayaa yimi dee in loo idaafeeyey markaa tuug loo idaafeeyo layidhi saaxiib buu leeyahay iyo rafiiq waxay noqonaysaa waa taxqiiri lilmudaaf aw ilmudaafi ilayhi ama waxa weeye aw itaxqiiri lilmudaafi ilayhi ama ka wax loo idaafaynaayo ayaa la xaqiraya naxwu allisu rafiiqu haada tuugu waa kan rafiiqiisa ya marka inuu rafiiq la yahay tuug waxay noqonaysaa mudaafi ilayhigii in la xaqiraya noqonaysa ya mudaaf in la xaqirayo ayay noqonaysa masalan waxaa la yidhi haada waa sadiiqu zindiiq kii zindiiq ahaa ee munaafiqa ahaa saaxiibkii weeyi ya dee waxay noqonaysaa mudaafka in la xaqirayo mar haddii zindiiq loo idaafeeyo zindiiqu waa munaafiq weeye shareecada ka baxay oo gaaloobay mar haddii zindiiq loo idaafeeyo saaxiib inuu la yahay laga dhigay waxay noqonaysaa in mudaafkii la xaqirayo aw ilmudaaf ilayhi ama mudaaf ilayhigaa la xaqiraya naxwu allisu rafiiqu haada tuugu waa kan saaxiibkii marka inuu tuug la saaxiib yahay maadaama la sheegay waxay noqonaysaa mudaafu ilayhiga kan ah oo ismu mushaarka ah kan la tilmaamaya ah inuu yahay muxaqar la xaqirayo aw hayrihima ama midaan mudaafkana ahayn mudaafu ilayhigana ahayn ayaa lagu yasaya lagu xaqiraya naxwu akhun lisi cinda camrin tuugga walaalkii cinda camrin camar agtiisuu ku ama sadiiqu lisi tuugga saaxiibkii hee cinda camrin camar agtiisuu ku sugan yahi marka tuuga waxa loogu idaafaynaya waa taxqiir la doonaayo in la xaqiro ka tuugga u idaafaysan waa xaqiran yahay ka uu agtiisa ku sugan yahoo la joogaano isaguna waa inuu xaqirmaa marka waxay noqonaysaa cidaan mudaafkiina ahayn mudaafilahygina ahayn inay xaqaaro ka kasbanayso oo cinda camrin ah waxaa kaloo ka mida ahraadii ah ujeedooyinka walikhtisaari lidiiqi lmaqaam in la hadalka la koobayo la ikhtisarinayo oo loo koobayo loo ikhtisaarinayo maqaamku inuu cidhiidri yahay daraaddeed fursaddu fursad waasica maaha waa wakhti cidhiidri ah marka waxaa la doonayaa deg deg hadalka in loo sheego naxw hawaaya jacaylkaygu macarak bilyamaniina muscidun jamacii safarka ahaa ee reer yaman loo nisbeeyey reer yaman ahaa muscidun ayuu marka waxaa weeye la socdaa oo bannaanada la maraya saciidka oo janiibun yani marka uu raacaya yani dhinaca gelaya raacaya wa jusmaani bimakata muusaqu jidhkayguna makuu ku xidhan yahay gabayga waxaa iska lahaa nin la odhan jiray jacfar ibnu culbat alxaarisi ninkaasna inta la qabsaday baa marka waxaa lagu xidhay maka lagu xidhay markaa dil buu u xidhnaa in la dilo dabeedna gabadhuu jeclaabaa soo booqatay oo safar maka ku timi gabadhii markay booqatay ayuu dabeedna markii dambe ka tegaysaa gabadhii marka waxaweyaan jamacii safarkaabay raacaysa xaaladdaa cidhiidriga isagoo ku sugan ayuu gabyayaa markaasuu alamat faxayat uma qaamat fawaddacat falamaa wallat kaadat inafsu tazhaqu cajibtu limasraha wa takhallasat ilaya wabaabu sijni bilqufli muqlaqu ilaa uu ka yidhi hawaaya maca rakbi lyamaaniina muscidun janiibun wajuhmaani bimakata muusaqu beydkan hore aad baa loo soo qaataayo naxwaha marka laga hadlaayo ataa u oo ficilka maadi gasha nuxaadda qaarkood waa misaaliyaan alamat faxayat uma qaamat fawadacat falamaa wallat kaadat inafsu tazhaqu waxaa ku jira yani markaa lix goor ayuu marka waxa beytka keliya ku sheegay ataa ulmaanasatu saakina lix goor buu ku sheegay beytkaas tadii marka waxa saakinada ahayd ataa saakina alamat wafaxayat uma qaamat fawadacat falamaa wallat kaadat calaa kulli xaal ilaa uu ka yidhi beytulqasiidku waxa weeye hawaaya maca rakbi alyamaaniina muscidun alyamaaniin yamaani baa asalku ahaa alyamaani waa nisbatun ila alyaman marka yamaaniyun lama yidhaahdo sida markaa jamaahiirta culammadu ay maraan oo marka yaman wax loo nisbaynayo yamaani baa la yidhaahdaa niyada dambe la xadfana waa dhacdaa labadii ood mid waxaa laga ciwad yeelay alifka ila yaman bay ahayde yamaan may ahayne alifka laga ciwad yeelay alifkii markii laga ciwad yeelay labadii yaau nisbadii labadii mid ahaan tii kale baaqi ahayd oo yamani baa la odhan karayey alyamani markuu munakar yahayna waa saas si laeg iyo yamanin labada mid walba waa la odhan karaa yaday badan tahay yamanintu ay badan tahay marka yaday caynkaa tahay baa waxaa la sameeyey inuu markaa jamciyo ibn mucdi waa ka odhanaya wa xadfu ixdaa yaa'ayi nisbati fii mili yamaanin cawaduu bilalifi labada ya ee markaa nisbada faa'iidaynaya u nisbada labadaa ya ood midkood in la xadfo sida yamaanin oo kale cawaduu bilalifi waxay ka ciwad yeeleen alifka marka wuxuu tilmaamayaa hawaaya jacaylkaygu masdarkii buu cabbiraa wuxuuna u jeedaa shakhsigii aan jeclaa marka maqaamkaa cidhiidhi ah waa midda koowaadee waa xidhan yahay oo jeel buu ku xidhan yahay jeelkaana uma haysto inuu ka soo bixi doono marka xaalad cidhiirhii ku sugan yahay xaalad farxadeed oo marka uu dareemayo raaxa dareemayo kuma sugnaa ya wuxuu ku sugan yahay xaalad cidhiidhigii ku sugan yahay cidhiidhigii jeelku waa ku sugan yahay mar labaadkana ciddii uu jeclaa way ka tegaysaa waa ka faaruqaysaa hadday dhaqaaqaysaa laba cidhiidhi baa meeshii u kulmay ya markaasuu markaa uu leeyahay hawaaya inuu yidhaahdo markaa shakhsigii aan jeclahaa wakhti badan bay qaadanaysa sangaabtuu doonaya inuu ka soo qabto markaasuu hawaaya jacaylkaygu waxaanu u jeedaa shakhsigii aan jeclaa maca rakbi alyamaniina muscidun jamacii markaa reer yaman ahaa ayuu marka waxa weyaan hawadaydii ay markaa la socotaa ciddii aan jeclaa oo ay marka waxa weeye markaa raacaysaayo yani markaa dhinac soconaysa jidhkaygina makuu ku xidhan yahy maka ayuu ku xidhan marka badela an yuqaala alladii ahwaahu halkuu odhan lahaa shakhsigii aan jeclaa halkuu ka odhan lahaa buu hawaaye yidhi waxaanuu u yidhi ikhtisaaru hadalka soo koobayo lidiiqi lmaqaam maqaamku inuu cidhiiri yahay daraaddeed u soo koobayaanu saa u yidhi marka ujeeddada marka waxaan yani loo idaafeeya taasna waa ka mid wa ama almunaadaa kii loo yeedhayo miyaaye nidaaga loo yeedhaayo ku macrifoobay waa nooca la yidhahdo nakira maqsuuda fayu'taa bihi waa la keenaa ida lam yucraf lilmukhaaabi cunwaanun waxaa la keenaa haddaan loo garanayn kan lala hadlaayo cunwaanun khaasun cunwaan gaara aan loo garanayn wax gaaroo loogu yeedho ama magac gaaroo loogu yeedho aan loo garanayn hadday magac tahay hadday kunyo tahay hadday idaafo tahay yani marka wax cid loo idaafeeyo loo tiiriyana lama hayo waxaa la arkaa inuu nin yahay markaasaanu yaa rajulu ninkanow yaa fata marka wakhtiga saasoo kale ariiqa lagu macrifaynaya waxay tahay oo ariiqyada kale laga weecanaya marka aan loo haynin cunwaan gaara ah oo lagu tilmaamo aan loo haynin waxaa loogu yeedhaya wasfiga caamka ah laakiin waxa weye macno ishaare ku jirto mukhaatabadan lala hadlayo in kan la tilmaamayo marka waa noo calha nakira maqsuuda saasuu ku macrifooya waqad yu'taa bihi lilishaarati waxaa kaloo loo keenaa iyadoo la garanayo cunwaan gaara ah loo garanayo lilishaarati in la tilmaamaayo ilaa cilati maa yutlabu minhu waxa laga doonaayo ciladeeda ama sababteeda ayaa marka in la tilmaamaayo loo keenaa oo maalan waxa laga doonaayo iyo waxa loogu yeedhaya iswaafaqaya naxw yaa hulaamu wiilow axdir iطacaama cuntada markaa keen dee inamadii in la adeegsado oo markaa cuntadii loo dirto waa wax la yaqaan cunwaan waa loo garanaya ama shakhsi ahaan waaba la garanaya laakiin waxaa sidaa loo yidhi shayga loogu yeedhayo iyo waxa laga dalbayaa xidhiidh leh marka taasaa la baraarujinaya wayaa khaadimu asrij ilfaras war khaadimow kaaga marka waxaa noo khidmaynayo noo shaqaynayo asrij kooree alfarasa faraska yacnii inuu faraska kooreeye iyo yacni khaadimnimadu waa laba shay oo iswaafaqayo munaasabaa ka dhaxaysa kaanahu laleeyahay shaqadaadii qabso tana shaqadaadii noocan ahayd qabso kaanahu laleeyahay kaanahu insaa laleeyahy ama wuxuu yidhi masalan yaa tilmiidu ardayow uktubi darsa dersiga qor qoraalka uu dersiga qoraya iyo ardaynimadu waa laba shay oo munaasaba ka dhaxayso waxaa la tilmaamayaa waxaa loo leeyahay dersiga qor waa inuu tilmiid yahay daraaddeed marka sababta tilmiidnimada loogu yeedhaya waa saas ya sababta loogu yeedhaya waa saas kaanahu in la haddaad arday tahay dersiga qor haddaad khaadim tahay faraska koore ya aw liqaradin yumkinu ictibaaruhaa huna ama waxaa loogu yeedhayaa ujeedo halkan in lagu ictibaariyaa ay munaasib tahay oo lagu tixgeliya oo mima dukira fi nidaa waxyaalihii markaa nidaaga lagu soo sheegay ka mid a oo marka baxsigii inshaaga aynu joognay maqaasidii iyo wax loogu yeedhi jiray wax ka mide eh, halkanoo kale munaasib bay u noqon karaan masalanoo kale waxaa loogu yeedhi karaa iyadoo cunwaan loo garanaayo in marka waxaa weeye looga jeedo zajri yaa daalimu aqsir warkaaga daalimkow hoygaa gaabso iska daa dulmiga dacanka ulma dulmiga iska daa ama waxaa looga jeedi karaa waxa weeye waxaa looga jeedi karaa zajri sida in la yidhahdo yaa aalimu daci ulma aalimow dulmiga ka tag waxaa looga jeedaa zajri dulmiga laga reebaayo ayaa markaa looga jeedaa masalan waxaa la yidhi yaa aalimu aalimow aqsir ka gaabso ama waxaa looga jeeda iqra' yaa maluumu takalam yaa maluumu aqbil madluumow soo qaabil madluumow eh, hadal yani waxa weeye waa ujeeddooyin kale eh, ayaa marka looga jeedi karaa waxaynu ku marray waxyaalaha wax ka mida baxu linshaa ayaynu ku marray wa nakiratu nakirada miya wuxuu inoo sheegay maqaasidda wax loo macrifeeyo oo mid walba gaarkeeda uu sheegaayo ayaynu soo aragnay mid walbana wax ka tilmaamayo nooca labaad waxay tahay waxa weeye nakiro baxsigu wuxu ahaa altacriif watankiire nooca kale ee tankiirka ayaa isagana ka hadlaya wuxu uhi wa ama nakirada miyaa fa biha nakirada waa la keenaa idaa lam yuclam haddaan la ogaan lilmaxkiyi canhu kan laga xikaayoonaya wax laga sheegaayo jihatu tacriifin yani jiha lagu tacriifiye haddaan loo ogeyn nakiradii waa la keenaa oo nakira la cabiraa waayo ariiq lagu macrifeeyo lama hayo ka qawlika sida hadalkaagaa tidhahdoo kale weeye jaaa hahuna halkan waxaa yimi rajulu nin idaa lam yucraf maa yucayinu haddaan la garanin ninkan wax cayimaya oo markaa waxoo sheegaya oo lagu garan karo oo min calamin calam ah magac aw silatin ama mawsuulnimo ah aw naxwihima ama ashyaa kaloo la mida ah yacni dariiqii macaariftee la yaqaanay nooc ka mida macaariftii oo ninkan u munaasiboo lagu macrifayn karaaba ma yaallo haddii taa la waayo loo garan waayo waxaa la eegayaa uun yani markaa in la eego xaaladiisa caamkaa ya yani markaa ayaa lagula khitaabaa wuxuu ihi ka qawlika waa sida hadalkaaga aad tiraahdo jaaa haahuna halkan waxa yimi rajulu nin baa yimi waxaad sidaa odhanaysaa idaa lam yucraf haddaan la garanin maa yucayinuhu ninkaa wax cayimaya oo sheegaya oo fasiraya wuxuu yahay oo min calamin magac ah aw silatin ama mawsuulnimo ah silo oo kale in loo sheego si loo yidhaahdo alladii kada kii caynkaa iyo caynkaas ahaa sila haddaan loo garanayo mawsuul lagama cabiri karo waayo mawsuulka ilaaba ilaa wuxuu u baahan yahay silu u baahan yahay siladiina waa inay machuuda taho la garanaya aw naxwihima ama ashyaa kaloo la mid a ah marka wax haddii loo garan waayo ninkan lagu macrifeeyo lagu sheego waxaa laga cabirayaa markaa nakiradaa la cabiraya ninoo keliyana maaha shay kastoo markaysaa wax macrifaynaya aan la haynin waxaa laga cabirayaa nakira laga cabiraya ariiqii macrifada haddii loo waayo nakirada lagu kaaftoomaya waqad yu'taa bihi liaqraadin ukhra ujeeddooyin kalena waa dhacdaa in loo keeno oo loo nakireeyo iyadoo la garanayo ariiq lagu macrifayn lahaa baa dhici karta in la nakireeyo laakiin sababi keensatay oo ujeedda ay ku jirto ya kow ka tagsiri wataqliil waa sida farabadinta shayga la farabadinayo iyo wataqliili yaraynta shayga la yaraynayo kale shayga in la badinayo ama in la yaraynayo waa loo nakireeyaa naxwu lifulanin maalun lifulanin ninka hebel la yidhahdo maalun xoola u sugnaaday xoolaha waxaa looga jeedaa xoolo fara badan inta yar iyo inta badanba maal waa la yidhahdaa iyadoo inta yar iyo inta badan mid walba maal la yidhaahdo haddana marka la maal baa u sugnaado maal buu leeyahay lifulaan maal waxaa loo fahmayaa maal fara badan ee loogama jeedo wuxuu maalmo ku qadeeyuu haystaa lagama tilmaamaayo ya ama loogama jeedo neef adiyuu leeyahay yani ribuu leeyahay marka muraadku maaha waayo siyaaqaa laga garanaya in loo jeedo taksiir iyo farabadin loo jeedo lifulanin cilmun ninka hebel ah cilmi buu leeyahay looma jeedo cilmi qaliil ah waxaa loo jeeda cilmi kasiir ah marka litaksiir waa loo tankiriya ya wain yukadibuuka faqad kudibat rusulu min qablik hadday ku beeniyaan nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam gaaladii hadday ku beeniyaan faqad kudibat waa la beeniyey rusulun rasuullaa la beeniyey waa rasuullo fara badan min qabli waxaa loo jeedaa takhiir wa ridwaanun min allaahi akbar wa ridwaanun raalli ahaansho qadar raalli ahaanshaha oo min allaahi xagga allaah ka ahaaday ayaa akbaru ka weyn wax walba ya addunya kulliha waxaa ka weyn in yar oo raalli ahaansho rabbi ka raalli noqdo waxaa loo jeedaa taqliil macnuu muxuu dhacaya ay maalun kaiiru lifulaanin maalun kaiirun xoolo badan ba markaa hebel leeyihi marka taa tagsiirka u tusaaleeyey ya way caadatan waxaa la yaqaanaa lifulaan maalun inaan waxa yar la odhan waana noocii sifada marka la garanayo laiska xadfi jiri wey wamaa min almancuuti wanacti cuqil yajuusu xadfuhu fi nacti yaqil sidaana waa loo dhigi karaa wa ridwaanun qaliilun min allaahi akbar raalli ahaansho yar oo xagga allah ka ahaadaa ka weyn adduunyadoo dhan maxaa ridwaanka loo tankiiriyey ila ridwaanka waa la garanaya waa ridwaanullaahi waa allah inuu raalli noqde waxaa loo tankiiriyey in laga tilmaamayo in yar oo raalli ahaansho rabbi kaa raalli noqdo qadar yar oo raalli ahaanshaha allah ka mida ayaa adduunyado dhan ka weyn oo cidda weyn ee cadiimka ah dee intiisa yar baa wax weyn ah bal waxaad ka warantaa markaa allahi weynaa ka war ya ee ashyaadu dhammaantood marka isaga loo eego ay noqonayaan wax yar oo xaqiira ya allahu akbar marka raalli ahaanshihiisa yani waxa weeye waa weyn yahay inta yar ee xaggiisa ka ahaataa wax weyn weyn wax yar haddaad xagga allah ka hesho ya waa shay cadiima ah. shaacirkii muxuu yidhi isagoo makhluuq la hadlaya qaliilun minka yakfiinii walaakin qaliiluka laa yuqaalu lahu qaliilu in yar oo xaggaaga ka ahaatay baa igu filan oo i kaafinaysa laakiin intaada yar in yar lama yidhaahdo intaada yari wax weyn weeye addamarta wax weyn wey walilahi maal aclaa mid kaleo waxa weeye marka isaguna makhluuq la hadlaya wuxuu yidhi waqanictu biluqya waawali nadratin ina alqaliila min alxabiibi kasiiru admarta marka ridwaanka waxaa loo jeedaa tankiirku wax uu noqonayaa yani walow qaliilba ha ahaadee wa acdam min addunya biasriha walain masatum nafxat min cadaabi rabbika layaquulunna ya weylana ina kuna aalimiin admarta nafxa min cadaabi rabbik waxaa loo jeeda taqliil wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk